alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى allahu alayhi wcala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kasiira addarsu althaalitثu wاthalaaثuun darsiga saddex iyo soddonaad waqcat اljamali waa dhacdadii la magac baxday waqcat اljamal ee awrka loogu magaca daray sababtana waynu arki doonaa in sha allah balaqa caaishata radia allahu canha caaisho waxaa gaadhay maqtalu cuhmaana dilkii cuhmaan binu cafaan loo geystay oo ahaa khaliifatu lmuslimiin fakhaطabat innaasa dadkii ayay u khudbadaysay oo hadal u jeedisay fii makkata magaalada maka dhexdeeda waxahatum waxaanay ku dhiiri gelisay cala almutaalabati inay raadiyaan bidami cuhmaana dhiiggii cuhmaan binu cafaan fatabicahaa waxaa raacay arrintaana ku raacay kahiirun min alsaxaabati in badan oo saxaabadii ka mid ah minhum saxaabada waxaa ka mid ahaa طalxatu wazubayru waa طalxatu bnu cubaydillaah iyo azubayr bn اlcawaam fasaarat way la dhaqaaqday caa'ishi bihim dadkii ila albasrati magaalada basro la yidhaahda xaggeeda fastawlat calayha waanay la wareegtay wastacaddat waxaanay u diyaargarowday lilqitaali dagaal walammaa balaqa caliyan cali markii uu soo gaadhay daalika warkaasi saara ilayhaa xaggeeda ayuu u dhaqaaqayoo ciraaq buu isna waxa weeye u dhaqaaqay fii jeyshin isaga oo ku dhex sugan amaba wata ciidan wajarad waxaa dhacday ama dhex martay baynahu cali iyo wa baynahaa caaisha mufaawadatun wadahadal kaadad ku dhowaatay tanhii inay arrintaa tantahi inay arrintaasi ku dhammaato bisulxi heshiis lowlaa anna qatalata cuhmaana haddii kuwii cuhmaan dilay aanay ahaadeen khaafuu kuwa ka baqda u baqday calaa anfusihim nafahooda uga baqday bilqatli in la laayo oo fa afsaduu aanay kharibeen asulxa heshiiska wa nashiba alqitaalu dagaalkii ayaa ka dhex curtay oo ka dhex holcay bayna aljeyshayni labadii ciidan waintahaa dagaalkaasna wuxuu ku dhammaado oo ku gebagabooday binasri caliyin radia allaahu canhu cali binu abi aalib oo guulaystay wa qatli طalxata wazubayri iyo طalxatu bnu cubaydillaah sidoo kale azubayr bin alcawaam oo labaduba halkaa ku dhintay wa sumiyat waxaa lagu magacaabay haadihi alwaqcatu dhacdadan biwaqcati aljamali dhacdadii awrka waayo lianna umma almu'miniina caaishata radia allaahu canha mu'miniinta hooyadood oo caaisho ahi kaanat waxay ahayd raakibatan mid saaran oo fuushan cala aljamali awrkii uma dabeetana amara caliyun radia allaahu canhum cali baa waxa uu amar ku bixiyey biraddihaa caaisha in loo celiyo ila almadiinati madiina maca akhiihaa iyada oo weheliyo walaalkeed muxamadun muxamed aha maca akhiihaa muxamadin mucazazatan iyada oo waxa weeye sharfan mukaramatan oo la karaameeyey wadaalika arrintaasina waxay dhacday sanata asaadisata wathalaathiina hijriya waa sannadii lix iyo soddonaad ee hijrada darsigani waxa uu ku saabsan yahay ljamal dhacdadani waa mid ka mid ah haddaynu hore uga soo warrami jirnay duulaamo iyo dagaallo muslimiintu ay gaalada la galeen oo ay ku jebiyeen dhacdadani waxa weeye mid muslimiinta dhexdooda ka dhacday oo iyagu seefihii iyo warmihii ay iskala hor yimaadeen waana uun arrin ka mida fitankii faraha badnaa ee waxa weeye dee soo maray islaamka ee culayska iyo saamaynta badanna yeeshay ljamal dhacdadeedu waxay ku sal lahayd cuhmaan binu cafaan markii la dilay radia allaahu canhu caaisha radia allaahu canha iyo saxaabo kaloo fara badaniba sidii horeba aynu u tilmaannay waxay ku maqnaayeen maka liadaa'i fariidati alxaj si ay u soo gutaan xajka waxaynu dirsigii hore ku soo aragnay cali binu abi aalib baycadii lala galay iyo in badan oo uu ka meeraystay laakiin markii dambe uu aqbalay cidda dabada ka riixaysayna ay laba qolo ahaayeen saxaabadii markaa magaalada madiine joogtay oo dalxa iyo zubayr iyo ay ka mid ahaayeen iyo nimankii buqaadda ahaa ee cuhmaan binu cafaan khuruujka iyo bixitaanka ku sameeyey ayaa dee waxa weeye u kala dembeeyey cali iyagoo doonaya xilka inuu qabto haddaba markii baycadu ay dhacday ee cali binu abi aalib dadku ay la mubaayacoodeen si uu ummadda u hogaamiyo ayaa talxatu binu cubaydillaah iyo azubayr binulcawaam oo markii hore magaalada madiine joogay baycadana dee iyagu la qaatay cali ayaa waxay tegeen magaalada maka iyagoo weli raba in laga war doono oo la raadiyo dadkii cuhmaan binu cafaan dilay wadatashi baanay halkaa u tegeenoo waxay doonayeen caaisha radia allaahu canha iyo saxaabadii kale haldoorka ahayd ba in waxa weeye ay e, la soo tashadaan halkaa markii ay tegeen caaisha radi allaahu canha e, dee warkiina waa la hayay warku de waa gaadhay dadkii bay la hadashay iyadoo doonaysa inay kala hadasho wixii laga yeeli lahaa qatalatu cuhmaan dadkii cuhmaan dilay waxaa markaa heshiis iyo go-aanba lagu qaatay in ciidan fara badanna dee waa joogay magaalada maka oo waxaa jiray dad xataa yamanta ka yimi oo cuhmaan binu cafaan baa la weeraray markii ay maqleen ama dee la xoogba la doonaya in lagu muquuniyo gurmado fara badan oo jihooyin kala duwan ka yimi baa jira qaarkood markii la dilay ay maka iyo hareeraheeda ku hakadeen marka waxaa la istusayoo saxaabada qaarkood oo caayishi ka mid tahay ay istuseen mar haddii imkaaniyaadkii iyo ciidamana la haysto inba cuhmaan binu cafaan raggii dilay laga war doono ciidan ilaa shan kuna qiyaasti ayaa waxa weeye dee la socday caaisha iyo dalxa iyo zubayr haddaba halkii magaalada madiine ay ka tegi lahaayeen waxay toos u beegsadeen basra oo ciraaq ku taalla sababtuna waxay ahayd oo la isweydiin karaaba horta marka horeba maxay madiine u tegi waayeen oo basre ay ka dooneen iyagu waxay maslaxo iyo dan moodeen miyay saxnaayeen mise way khaldaneen waa baab kale waxay laakiin maslaxo iyo dan moodayeen maadaamoo ciidanna ay haystaan magaaladii madiinana weli nimankii cuhmaan dilay ee ku baxay ay haystaanba badideeda awooddeedana awoodna ay ku leeyihiin inaanay waxba madiine tegin si aanay qalaalasho kale u gelinin waayo nimankan buqaadda ahina waa niman dee awood isbidaya waxaa markaa ay qorshaysteen basra inay tagaan oo ka mid ah saddexdii meelood ee lagaga soo duulay cuhmaan binu cafaan oo cuhmaan binu cafaan waxaa ciidamadan ku soo duulay ee markii dambena dilay waxay ka kala yimaadeen basra iyo kuufa iyo masar saddexdaa deegaan ama jiho ayay ka kala yimaadeen manay islahayn saxaabadaasi oo caaisha ay ka mid tahay cali binu abi aalib wuu idinku diidi doonaa haddaad basraba oo halkaa dadkii cuhmaan dilay dee wax wixii halkaa laga heli kare wax laga qaban karo shaqadooda la qabto waxaa kaloo la isweydiin karaa dee madiinaa bay joogeen kuwii dilaye maxaa basro laga doonay waxay leeyihin culimmadu ciddii cuhmaan binu cafaan si dhab ah u dishay khilaaf baa ku jira gacantiisa uu ku baxay oo qaar waxay sheegaan waxa weye in la odhan jiray eh, xamraan binu suudan qaar wax kale qaaro magac bay sheegaan qaar wuxuu ahaa ninkii la odhan jiray khaafiqi ee markii dambena masaajidka la wareegay tukin jiray dadka intii khilaafadu aanay dhismin marka maadaama oo khilaafkaasi yani aan lahaynin markaa ciddii sida baree tooskaa u dishay cumaan markii dilku uu dhacayna la kala dhuuntay dee oo ragga qaarkood meeshaba ay ka baxeen qaarna ay noqdeenba waxay u arkayeen markaa caaisha iyo colkaa kale ee hogaaminaysaaba in waxa weeye ay dee xaggaaba ka soo bilaabaan raadinta dhiiggii cuhmaan cali binu abi aalibna saynu hore u tilmaanay muu diidanayn cuhmaan binu cafaan ciddii dishay iyo dembiilayaashii in waajibkooda la mariyo laakiin maadaama khilaafadu cusub tahay khilaaf fara badani uu jiro nimankiina awood sheeganayaan magaalada inteedii badnaydna dee ay joogaanba duruuftu inaanay xilligaas saamaxayn buu cali u arkayay in iyaga laga dhex bilaabo oo waxa weeye lala dagaalamo markii markaa ay caaisha iyo zubayr iyo ciidankaa ay wataani ay basro gaadheen horta basro markiiba toos umay gelin oo may qabsan waxay degeen meel magaalada basra aan ka fogeyn intii magaalada aanay gelin waxaa ka hor yimi cuhmaan binu xaniif oo ahaa waaligii cali binu abi aalib uu u magacaabay basra inuu mas-uul uga noqdo ama badhasaab waxaa dabeeta uu u sheegay arrintay u socdaan ayuu weydiiyey waxay u sheegeen inaanay dagaal doonayn laakiin ay u socdaan qatalatu cumaan raggii cumaan dilay in waxa weeye la helo waajibkoodana la mariyo umuu ogolaan marka inay galaan magaalada waayo wuxuu amar ka sugayey cali binu abi aalib ama dee ogolaanshiyo waxaana caddaatay inaanay soo marinba cali oo aanay iska warhaynin ciidankan hadda socda iyo cali binu abi aalib oo madiine jooga way ahayd inay soo maraan waa bani aadam oo yukhtiuun wa yusiibuun inay habaari dhashay halma seegi waayo oo inay intay cali soo maraan la soo tashadaan ila waa khaliifatu lmuslimiine oo aan loo gacan dhaafin basra way mudnayd laakiin may dhicin markaa markii ay magaaladii duleedkeedii degeen intaanay dhicin waqcatu jamal aljamal alkubraa waxaa ka horeysay waqco la magac baxday waqcat اljamali suqra oo tan ka horeysay oo dadyowga qaarkood oo u arkayey inay taageersan yihiin ama ka mid ahaa dadkii ka dambeeyey dilkii cali ee cuhmaan ama si uunu taageersanaa ayaa isku dayay inay waxa wey la dagaalamaan dalxa iyo zubayr ciidankaa ay wataan nimankaa way ka adkaadeen markaa hore markii haddaba uu cali binu abi aalib ka war helay in ciidankaa faraha badan oo zubayr iyo dalxa ay ka mid yihiin caaishana ay ku jirto ay basraba tegeen fariintaasna ay soo gaadhay ayaa cali binu abi aalib ciidan buu soo kaxaystay macnuhu muu ahayn inuu la dagaalamo laakiin in la soo celiyo madiine ay ku soo noqdaan ayaa ujeeddadiisu ay ahayd sababtoo ah cuhmaan binu cafaan dhiiggiisii iyo dembigii laga galay cidda ugu mudan ee raadinaysa waa khaliifatu lmuslimiin oo cali ah waayo haddii lagu daayo inay fawdo noqoto oo nin waliba dhinac ka raadiyo dhiiggii cuhmaan iyo ciddii dishay arrintaasi fawdo iyo fitan kale curin lahayd marka maadaamuu cali uu ahaa hogaamiyihii muslimiinta iyo amiirulmu'miniin isaga in loo daayo oo looga dambeeyo ciddii arrintaa raadinaysaana ay wadatashi cali la yeelato wixii xal loo arkana markaa la sameeyo taasuu cali doonayey markaa cali binu abi aalib ciidan buu soo kaxaystay iyadoo uu doonayo un in yani waxa la soo celiyo dalxa iyo zubayr iyo caaisha iyo ciidanka ay wataan isagoo ujeeddadiisu ay intaa tahay dagaalna muu doonn muu doonaynoo taa waxaa caddaynaya halka uu ku horreeyey kitaabku wuxuu ina yidhi walamaa balaga caliyan saara ilayha laakiin oo xagga caaishuud yani ciyo ciidankeedii buu dhaqaaqay buu u dhigaye laakiin sida saxdii waxa weeye cali bin abi aalib toos umuu aadin basre iyo halkii caaisha iyo dee ciidamadaa kale ay joogeen bal kuufuu ku horreeyey isagoo ka dheeraanaya dagaal inuu dhaco oo laba ciidani ay iska hor yimaadaan ama labada ciidan markii haddaba uu gaadhay cali bin abi aalib radia allaahu canhu ee uu tegay waxa weeye kuufa wuxuu markaa bilaabay inuu ergooyin u diro caaisha iyo ciddaa kale ee wehelinaysa isagoo doonaya arrintay u socdaan iyo siday wax u doonayaan waxa uu u diray laba saxaabi alqacqac binu camrin iyo almiqdaad binu aswad ayuu u diray si waxa weeye ay uga warkeenaan bal hadda caaisha iyo raggaa la socdaa hawsha ay u socdaan waaya labadaa saxaabi markii ay yimaadeene zubayr iyo talxa iyo ciidamadii u yimaadeen waxay u sheegeen markaa labaduba waxay u socdaan inaanu dagaal ahayn ee ay doonayaan cuhmaan dhiiggiisii iyo raggii dilay sidii loo heli lahaa ee daadiyey arrintii waaba la isu soo dhowaadayo markii ergadaasi ay ka dhex shaqaysay waxaa markaa la isla qaatay oo lagu heshiiyey ama heshiiskuba dee waxa weeye is-afgaradka ku soo dhowaa in dalxa iyo zubayr iyo caaisha iyo colkan la socdaaba ay madiine ku noqdaan cali binu abi aalibna uu yahay ka ka howlgelaya waajibna ka saarayn ciddii cuhmaan dishay iyo raadinteeda taasaa la isla qaatay iyadoo weli markaa heshiiskaa aan la fulinin ayaa ciidanka cali waxaa ka mid ahaa oo soo raacay rag ka mid ah buqaadii cuhmaan binu cafaan dilkiisa sababta uu ahaa ma ka dambeeyey khuruuj ku sameeyey markii warkan ay heleen in la heshiinayo ila heshiisku wuxuu ahaa ma la isla afgartay in ciddii cuhmaan dishay wax laga qabto calina marka horeba qorshaha way ugu jirto muu diidanayn awlawiyaadkiisana way ka mid ahayd laakiin duruuftaan markaa u saamaxayn nimankii haddaba waxay isyidhaahdeen ama ogaadeen anna haada sulxa huwa nihaayatuhum heshiiska halkaa ka dhalan doona inay inuu yahay kii noloshooda galaafanayay ile ay ku caddaato waa la dili doonaa arrintu iyadoo sidaasi ah baa waxay sameeyeen nimankan waxay ku caanahay culimaduna u yaqaanaan assabaiyuun haadihi alfirqa waxay ka amar qaadanayeen oo ka tala qaadanayeen oo ku cindanaayeen cabdillaahi binu saba alyahuudi alladii tadaahara alislaam ninkaa yahuudiga ee islaamnimada muujistay waana ra'iisu lbuqaa buqaaddii ku baxday cuhmaan binu cafaan ninkii hogaaminayay weeye ama watay abaabulkeedana lahaa arrinta iyo inuu soo dhaqdhaqaajiyo haddaba kooxdiisii baa ciidankan cali ka mid ahay la socda iyagoo dee dhuumanaya ile nina markan farta laguma fiiqi karo ciddii cumaan dishay weli dee warkeedu ma cadda si toosoo dee laisla waafaqsan yahi markiiba waxay bilaabeen sidii labada ciidan ay isugu dhufan lahaayeen cali bin abi aalib ciidanka u wato iyo ciidanka zubayr iyo dalxa ay ka midka yihiin caaishana ay la socoto in la sidii la isaga horkeeni lahaa habeenku markii gabalka u dhacay oo habeenku dumay ama gabalku dumay ayaa waxay qaadeen weerar gaadma ah oo ay ku qaadeen ciidankii dalxa iyo zubayr ay wateen markii ay dagaalkaa qaadeen ee xoogaa munaawashaad iyo istuurtuuru dhex maray cali bay ku warceliyeen oo waxay yidhaahdeen nimankan aada la heshiisay ee in madiine ay ku noqdaan la isla gartay iyagaaba weerar nagu soo qaada xalay ragna way naga laayeen isku dhufasha iyo isku dhacbay markaa halkaa isku daya inay sameeyaan wa ficlanna way u suurta gashay intaa kadib labadii daraf de way kala shekiyeen labadii ciidan dagaal toosoo rasmiya ayay qaadeen haddana isla iyagii haa ulaa'i sabaiyuun markii waagu baryaddii dagaalkaasi markii uu bilaabmay waa xaaladee waxa weeye zubayr iyo dalxana ciidankooda ma xakamayn karaan waa ciidan lasoo weeraray dee labadii ciidan marka waa isku muruxsadeen oo waa isku baxsadeen labada daraf hogaamiyayaashooda midna raalli kamu ahayn dagaalka calina raalli kamu ahayn zubayr iyo alxa talxatu bnu cubaydillah iyo caaisho oo la socotayna raalli kamay ahayn taana waxaa kuu muujinaya markii dagaalkaasi dhacay iyo intii aanuu bilaabmin iyo intii uu socday iyo markuu dhammaaday kadibba sida ay uga qoomamoodanee uga murugoodeen ragga qaarkood caaisha radia allaahu canha si aanu dagaalkaasi u dhicin ergooyin fara badan bay dirtay nin kastoo ay dirto waa la dilayay waxaa dilayay haaulaai saba'iyuun si ay u tusaan inuu cali dilayo dadkan loo dirayo ergadaah ergada in la laayaana waa mamnuucdee saddex nin bay dirtay mise afar iyadoo fariin u dhiibtay aa dagaalka in la joojiyo inaan la isku dhammaan in dhibaata aanay dhicin inta aan caliba la gaadhinba iyagaa dilaya kuwani marka nin kastoy soo dirta caaisha zubayr bin lcawaam iyo alxatu bnu cubaydillaah labaduba waa hormoodkii saxaabada iyaguna dagaalkan diyaaru may ahayn manay dooneen taana waxaa caddayn u ah azubayr binulcawaam markii dagaalku uu bilaabmay uu ka baxay saaxaddii dagaalka saaxaddii dagaalka uu ka baxay isaga oo sii socda ayaa nin la odhan jiray cabdiraxmaan binu eh, jurmuus waxa weeye uu dilay intuu ka daba tegey oo ka mid ahaa nimankan cali la socda ee sabaiyiinta ah seeftiisana weliba uu soo qaatayo isagoo cali ugu faanayo oo leh kii zubayr ahaa soo dilay maanta aniga isagaan kaaga soo filaaday cali binu abi taalib wuxuu ku hi ha ku farxin waayo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam bashir qaatila bna safiyata binnaar qofka ina safiyo dila waa zubayr bnu cawaam ile cali binu abi aalib iyo rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam ilma abtibuu la ahaadee zubayr oo waxaa dhashay safiyatu bintu cabdilmualib marka rasuulku xadiidkaa wuxuu ku tilmaamayaa ninka zubayr dila naar ugu bishaare kana waaba iska faraxsan yahayo zubayr baan soo dilay buu taagay cali wuxuu ku uhi waxba ha ku farxi waayo rasuulku wuxuu uhi bashir qaatila bna safiyata binnaar alxatu bnu cubaydillaah isna uu iskaga baxay dagaalka yacni saaxaddii markuu arkay dagaal bilaabmay isagoo sii socda ayaa waran ama leeb aan adugu waxa weeye fallaadha aan la garanayn meel ay ka timi laakiin dee laga soo tuuray oo dhinacan kale ayaa ku dhacday caaisha radia allaahu canha dagaalkii oo socda ayaa marba waxa weeye ay isku dayeysay inay ragga kala badbaadiso darafkaasi markaas sidaasaan u dagaal diyaar ugu ahay darafkii cali bin abi aalib waa la mid cali binu abi aalib markii dagaalkii istaagay baa wuxuu soo dhexmaray meydkii markaasaa wuxuu arkay zubayr binu cawaam oo dhinacna inaabtigii ka ah saxaabi qiimo badan ah meydkiisiiba soo dul istaagay markaasaa waxa uu yihi hadalkiisii cajiibka ahaa wadidtu annii midtu qabla hada bicishriina sana waxaan jeclaan lahaa intaanay dhacdadaasi dhicin labaatan sano ka hornaan sii mootanaan laha iska dhiman laha diyaar ahayn bay taasina sheegaysa amrinna isagu dee dagaalkan sameeyey dagaalkaasi markaa labadaa saxaabi ee qiimaha badan baa ku baxay waxaanu ku soo dhammaaday in waxa weeye dagaalkaasi dee ciidankii la socday zubayr iyo dee dagaalka ku jiray in dee waxa weye dad badan laga laayo caaisha radia allaahu canha bal waxaad u fiirsataa nimankan saba'iyiinta ah waxay isku deen iyadiina inay weerar toosa ku qaadaan awrkii ay saarnayd dhaawacyo u geysteen waxaana la sheegaa hawdajkii ay ku jirtay yani gurigii yaraayadda awrka u saarna in warmuhu ay ku noqdeen iyo leebkiiyo fallaadha ku taalle ee ka lulataa sidaba hasha loo yaqaano dhidada dhidada ma taqaana maxaa kaloo la yidhahda caana qub magac kalena way leedahay kashiitana waa la yidhaahda soo maaha <laughs> waaye laakiin de waa kashiita iyo dhide iyo caanaqub iyo kulluhaada waa asmaa mutaraadifat lmacna sooma waa isku midde waa isla baashan qodaxaale wey marka ay dee aad waxaa ka soo jeeda qodax midhan habkaasoo kale ayaa hawdajkii ay ku jirtay leebka iyo waranku uu ku noqday iyo fallaadhu lagu soo ganayo caaisha radia allahu canha markii dambe waxaa markaa la sheegaa in la amray awrkeedii si aanu dhaqdhaqaaq u samayn dee in la boqrogooyo deetana awrku fadhiisto kadibna laga soo dejiyo waxaa u tagay muxamed binu abi bakrin oo walaalkeed ah ciidanka cali hadda ka mid ahaa cali la socday oo ciidankii cali la socday ka mid ahaa ayaa u tegey kadibna saasaa waxa weeye lagu soo qaaday waxaanuu amray markaa cali in sidaa madiine lagu geeyo magaalada madiina oo waxa weeye ay sidaa ku dee iyadoo mucasasatan mukarama ah, sharfan oo qiimo leh ila waa umulmuminiin ayaa madiine waxa weeye loo qaaday waxaa xusid mudan markaa caaisho iyo zubayr iyo alxa may ahayn kuwa cali khilaafadiisa diidan ama khuruuj ku samaynaya qolyahan shiicada la yidhaahdo oo iska dhigay inay aalubeytka iyo cali binu abi aalib iyo dee la dhacsan yihiin ama ay ayidayaan baa waxyaabaha noocaasa geliya waxa weeye suuqa oo yidhaahdo cali iyo eh, zubayr iyo dalxa iyo caaishiba khuruuj bay wadeen ay ku samaynayaan ayo cali bin abi aalib caaisho way maqnaydba markii baycada lala gelayay zubayr iyo alxana intay baycada la galeen cali ayay maka u baxeen marka ma baycaday galeen bay ka bixi lahayen inay baycada la galeen maxay tilmaamaysaa inay u ogolaadeen inay waxa weeye dee ictiqaadsan yihiin inuu yahay amiir almuminiin keliya waxaa la isku hayay wuxuu ahaa un ama lagu kala aragti duwanaa ma halkaynu hawsha ka bilowna ma waxaa laga bilaabayaa in nimankii lasoo qabto mise dee in horta waxa weeye loo yaro kaadiyo intay yani arrinta sugnaanaysa ee awooddu soo noqonayso intaasunbaa kala aragduwanaantu waxa weeye ay ahayd waxaana laga qaadanaya halka fitantu hadday bilaabanto siday ku xidhantahay inay adagtay baabulfitna hadduu furmo in la xidhaa culays baa ka yimaada soomaaliduna waata tidhaahda fitantu daaman la qabtay leedahay dabaan la qabto ma soo ma intay soo socotay si unu soo muuqmuuqato ka hortag inun leedahay laakiin markay bilaabantaa ma xaggaa kuu weydaarato ee baashu soo dhammaato meel alli yaala meel laga soo qabto malaha qoomamada iyo murugadaasubay ku dambaynaysa oo cali binu abi aalib iyo raggaa kale dhinaca kale ka soo jeedayba waa saxaabadii qiimaha badnaayee yani qaraabanimo iyo suxba iyo wax waliba ka dhexeeyey haddana waa laga dhex shaqeeyey waayo midna dee diyaaruma ahayn dagaal laakiin shaydaan baa ka dhex adeegay shaydaan maroole maryoole oo bani aadamka ah qaarkood baa shayain insi soo ma jiray shayaaiin اlinsi waاljini yuxii bacduhum ilaa bacdin zukruf alqowli urura manaa meel walba uu taagay dadka fitanta iyo xaalad abuurka u samaysanna meel walba way joogaan xilli kasta iyo meel kasta way joogaan sidaa uga betay muslimiintu inay ka foojignaadaan xilligaa fitantu hadallo yaroo la naqliyay ahayd ama dee si guud si xun wax loo sheego soomaaliduna waxay tahay si xun wax u sheeg sixir ka daran macnaa saamaynta sixirka waxaa ka daran sixun waxusheega limaada mafaasidiisa hata sixiroolaha ka badan sa uga badantay sixirku waxaa laga yaay qofkii loo wadunbuu ku gaar ahaanaya laakiin sixun waxusheega warkiisu halku gaadhaya waa fitna caama oo ummad o dhan wada gaadhaysa wey saasay dee uga jeedaan markaynu u raadino dee qawaacidda markaynu waafajino sixun waxusheega sixir ka daran markaynu qawaacidda yara waafajino dee maanaa xagga mafaasidday ka eegayaan waxaa markaa xusid mudan maanta albaabada iyo meelaha fitanta laga soo huriyaa intii hore way kusoo soo labalaabmaysaa way ka badantay intaasoo jeer oo siyaabo badan hadday qoraal tahay iyo hadday qowl tahay si walbaba loo faafinaya berigii hore warka in ama la qoro oo fariinta qoraal qofka ku gaadho ama qowl ku gaadho toos loogu geeyo intaasunbuu u dhaxayn jiray warku laakiin maanta waxaa laga yaabaa sida ugu sahlan ee ugu fudud iyadoo layf oo daray ah bay halkaad joogto kuugu imanaysa wasaaishii fitanta lagu waxa weeye gudbinayey iyo wasaaisha adiga ay kugu soo gaadhaysaa farabatay waddooyinka oo halka uu ka soo gudbinayo kan fitanta wadaa halkeediibaad adna haysataa jeebkay kugu jirtaabade waa mobilka waad la soo baxaysaa hebel baa layf kusoo jira gulagan dagaal baa ka socda kaynkan caynkan ree hebel baa waa la islaayay hebel baa la dilay kanaa la dilay kanaa la dhaaway waad la socotaa adugu waxaa laga yaabaa waddankaba ma jooga yurub iyo meelo kalu jooga halkaasuu dabeetana ku dhex khafiifay bahalka la yidhaha tictoga iyo maxayan kale iyo kan iyo wuu ku dhex waashay lawacna waa balwadi inta ugu badan dadka halkaa ka soo hadlaana waa dad maskaxiyan u waalwaalan wey weligood baa iska sheegta inay hagaagsan yihin wax hagaagsani ma fadhiya halkaa hadduu miyir iyo maan leeya halkaa muu fadhiisteen marka maantana fitantu way sii badantay marka wixii fitanka keenaya qofku inuu ka dheeraado ayaa hortood saxa dadka dadka fitanka kicinaya ee beenaha xataa hadday waxaad sheegaysaa run tahay laakiin fitna ka dhalanayso waabaad ku naar mudanaysa iska dhaaf inaad janno ku gashe taa run baan sheegayay naar baad ku gelaysaa runba ha ahaatee mar haddii fitna iyo balaaya ay ka dhalanayso oo ummaddu ay ku kala dhimanayso oo dhibaata waxay dhexdeeda ay ka dhacayso ama ay ka dhalanayso waaya marka wuxuu lamaa balaga eh, caaishata radia allahu canha caaisha waxaa gaadhay maqtalu cumaana cumaan dilkiisii waa markaa dee makay joogteen fakhatabat innaasa fii maka maka dhexdeeda ayay dadkii kula hadashay waxahatum waxay ku dhiirigelisay almuaalabata in la raadiyo bidami cumaana cumaan dhiiggiisii fatabicahaa kaiiru min annaas min asaxaaba cafwan in badanoo saxaabadii ka mid abaa arrintaa ku raacay minhum waxaa ka mid ahaa talxatu wazubayr fa saarat bihim ciidankaasay dhaqaajisay ila albasrata basre ayay ula kacday fastawlat calayha deeta way qabsatay wastaacadat liqitaali dagaal baanay u diyaargarowday marka sidan sheekhu hadda u yaro dhigay ijmaal baa ku jiray faahfaahintu waxa weeye caaishii dagaal ay cali la gashay iyo muslimiintoona umay socone waxay u laga biyo oo laga gungaadho cumaan dilkiisii iyo ciddii geysatay magaalada basrana may qabsan oo lamay wareegin waa taa inay galaanba loo diiday walamaa balaga caliyan dalika cali markii arrintaasi ay gaadhay saara ilayha wuxuu u dhaqaaqay xaggaa iyo caaisha iyo basra iyada halkii ay ka xigtay se raajixina waa inuu marka hore kuufo ku horreeyey intaanu gaahin kar waxa weeye basra fii jeyshin ciidan isagoo wata wajarat waxaa dhex maray baynahu isaga iyo wa baynaha caaisha mufaawadatun hadal kaadad ku dhowaatay tantahii bisulxi inay ku dhammaato maxay waxa weye heshiis lowlaa an ana qatalata cumaana haddii kuwii cuhmaan dilay khaafuu calaa anfusihim nafahooda aanay uga baqdeen min alqatli in la laayo oo fa afsaduu aanay kharibeen asulxa heshiiska ilayagaa kharibeen wa nashiba alqitaalu dagaalkiibaa ka dhex huray bayna aljeyshayn labadii ciidan waintahaa waxaanuu ku dhammaaday binasri caliyin radia allaahu canhum cali binu abi aalib oo libintu raacday wa qatli alxata wazubayr iyo alxa iyo zubayro halkaa ku dhintay wa sumiyat hadihi lwaqcatu waqcadan iyo dhacdadan waxaa loogu magac daray biwaqcati aljamal waqcatu ljamali lkubraana waa la yidhaahdaa waayo lianna umma almu'miniina mu'miniinta hooyadood oo caaisha radia allaahu canha caaisha kaanat waxay ahayd raakibatan mid saaran cala aljamali awrkii uma dabeetana amara caliyun cali wuxuu amray radi allahu canhu biraddiha in lagu celiyo ila lmadiinati magaalada madiina maca akhiiha iyadoo uu heliyey walaalkeed muxamedin muxamed ahaa mucazazatan iyadoo la sharfay mukaramatan oo karaamaysan wadalika sanata asaadisati waalaaiina hijriya waa sanadii lix iyo soddonaad ee hijrada maada facalat umu lmuminiina caa'ishi maxay samaysay indama xiinamaa balaqaha markii uu soo gaadhay maqtalu cumaana dilkii cumaan maadaa facala caliyun cali muxuu yeelay xiinamaa balagahu markii uu soo gaadhay masiiru caaishata ila albasra inay caaishi basra ay waxa weeye tagtay man afsada sulxa yaa kharibay oo xumeeyey heshiiskii bayna caliyin wa caaishata radia allahu canha cali iyo caaisha u dhexeeyey walimaada maxayse arintaa u yeeleen qoladaasi marka heshiiskan xataa wadahadalku cumaan iyo waxaan leeya cali iyo caaisha toosumuu dhex marayne wuxuu dhex marayay cali iyo zubayr iyo talxa ayuu waxa weeye u dhexeeyey man ashharu man qutila fi hadihi lwaqca dhacdadaa dadkii ku dhintay yaa ugu caansanaa maada xadaa bacda intisaari cali cali markii uu guulaystay maxaa dhacay guushaa kadib intana haynu raacino koobaye addarsu alraabicu wahalaahuun darsiga afar iyo soddonaad mufaawadatu mucaawiyata fi lbayca mufaawadatu mucaawiya waxa weeye mufaawadadii iyo gorgortankii cali mucaawiya uu geliyey fi lbaycati baycadii uu cali la geli lahaa marka wadahadal baa dhex maray cali iyo mucaawiya saynu arki doonno laakiin markii dambe waxay ku dhammaatay inaanu beycadaa qaadanin mucaawiya marka mufaawadadu waa wada iyo gorgortanka mucaawiya uu geliyey fi lbayca macnaa wuxuu ku gorgortamayey inaanu baycadaa gelin ilaa la keenaya raggii dilay cumaan manaa waa intaaso ursila qamiisu cumaana waxaa loo dira waxaa la diray qamiiskii cumaan alladii kaasoo qutila fiihi lagu dilay wa huwa isagoo muladakhun ku dhooban bidami dhiigii ayaa waxaa loo diray ila shaam xagga iyo shaam fa kaana dalika arrintaasi waxay noqotay sababan mid sabab u noqoto oo sababta fii ihaarati ahli shaam reer shaam inay kacaano kacdoon ay sameeyaan markii ay arkeen khaliifat almuslimiin oo cuhmaan binu cafaan ah khamiiskii lagu dilay ee dhiiggiisa iyo dheecaankiisuba uu galay oo dhexdooda la keenay weliba habka loogu dhigay iyo sida loo tusay qaab aada u suuro xunoo kacdoonka qayb ka qaadatay ayaa loo tusay iyadoo masaajidkii la isugu yimi oo ummadii wada joogto baa dhiiggiisi iyo khamiiskii oo dhiiggii waa sidiisii ku yimi baa dadka dhexdoodii markaa la keenay taasna waxay keentay reeshaa markaa inay kacaan wuxuu hi markaa wastaqalla mucaawiyatu mucaawiyana wuxuu ka faa'iidaystay hada shucuura dareenka famtanaca dabeete wuxuu diiday can mubaayacati caliyin cali bn abi aalib inuu bayca la galo wa akhada waxaanuu bilaabay yuaalibu inuu raadiyo bidami cumaana cumaan dhiiggiisii ila ilmaadeer bay ahayn wlqisaasa min qatalatihi iyo raggii dilay in la qisaaso sheekhu markaa cibaaradan uu isticmaalayo waa laga fiicanya istaqalla mucaawiyatu hada shucuura waxaa laga dhadhansanayaa mucaawiya marka horeba inuu gaadgaaday inuu diido waxa wey mubaayacada xoogaa si u yaro gaadgaadsana marka horeba ama aanu doonaynba laakiin markuu arkay dadkoo yaro kacsan iyo taageerayaal markuu helay inuu cali kusoo kala jeediyey ayaa hadalku u dhigmaya marka sidaa cad ee mutaxanda in loo dhiga ma mucaawiyo dareenka haye wuxuu ahaa reer shaam isagaa ka dareen cuslaa marka laga murugada iyo culayska arrintani ku haysa markaa nin uun isagu markii hore iska caadi ahaayo markii ay dadkii kaceen isna dhinaca kaga qabtay ma ahayn marka wuxu uhi wastaqalla mucaawiya mucaawiya wuxuu ka faa'iidaystay hada shucuura dareenkaa reer shaam ay kacdoonkooda famtanaca dabeete wuxuu diiday can mubaayacati cali cali inuu la bayca la galo wa akhada waxaanuu bilaabay yuaalibu inuu codsado bidami cumaana dee cumaan iyo waxa weye dhiiggiisi waalqisaasa man qatala min qatalatihi iyo in la qisaaso ciddii dishay falamaa calima cali cali markii uu ka war helay biimtinaacihi mucaawiya inuu diidan yahay cali binu abi aalib baycadii inuu la galo jahaza waxa uu diyaariyey jeyshan ciidan limuxaarabatihi si uu ula dagaalamo sheekhu uu soo koobkoobaye cali binu abi aalib markiiba dagaal kumuu qaadin mucaawiye ama ciidankaa muu diyaarine muddo lagu qiyaasay dhowr bilood ayuu marba warqad u qoriyey isagoo ka dhaadhicinayo doonayana inuu aqbalo mucaawiye inuu la galo cumaan waxaan leeya cali baycadii dee ila waa khaliifat almuslimiin waa hogaamiyihii muslimiinta inuu ogolaado saynu hore u soo marnayna mucaawiya ma diidanayn cali inuu yahay khaliifat lmuslimiin hogaamiyihii muslimiinta inuu noqdo laakiin wuxuu lahaa uun baycada aan kula gelaya ha ka horayso cumaan raggii dilay in lasoo qabto horta oo la qisaaso codsigaasun buu wade wuu ogaa mucaawiya inuu cali ka khayr badan yahay kana mudan yahay khilaafada taa wuu ogaa manuu diidanin marnaba waxaa taa tilmaamaya ergadii uu soo celiyey markii madiine cali u soo diray yan ragga qaarkood baa u yimi oo lahaa ninkani kuma diidana cali bin ya amiir almuminiin uu ogoliyey laakiin codsigiisu waxa weeye raggii cumaan dilay horta in la helo intaan bayca waxa bayca aanu kula gelin waaya markii dabeetana arrintu ay socotay iyadoo weli aanay dhammaanin hawshaasi ayaa mucaawi cali binu abi aalib mucaawiye ayuu casilay oo xilka uu ka qaaday halkiisana wuxuu geliyey cabdillaahi binu cabaas xabru lumma laakiin wuu diiday cabdillahi binu cabaas xilkaa inuu qabtana wuu diiday talana wuu raaciyey cali oo wuxuu yidhi xilkaa horta anigu qaba waxaan leeyahay marka hore aniga ninkaa xilkaa ka qaada intan horta anigay magacaaba xaaladda hadda aynu ku jirnaana saamici mayso duruuftuna keeni maysa in laga qaado mucaawiye xilka reer shaam ama deegaanada shaam ee uu ka taliyo waayo wuxuuhi waa nin in adeerkii la dilay oo cumaan ah oo waxa weeye halkaa culays buu ka dareemaya dee reer shaamna isagunbaba yaqaanana cid kalema yaqaana markaa waxba ka qaadinayana fitna inagu imanne iska daa wuxuuhi waan ka qaaday qaba xilkaaduu ibnu cabaas wuu diiday marka ibnu cabaas wuxu xilka anigu waan ka cudur daaranaya ma qaban karo marka markii xilkii laga qaadayna way sii xoogeysatay marka arrintii oo dadkii kacdoonkii dadkii reesham ay samaynayeen markay warkaa heleen wuu sii kordhay cali bin abi aalib ciidankaa markuu soo diyaarinayey ee uu doonayay shaam inuu ku duulo raggan la teliyey waxaa ka mid ahaa inankiisii alxasan binu cali oo isna ku yihi aabba dagaalka anuu kugula talin maayo duulaankaa inaad qaaddo muslimiin isku baabaado maya haddaa cali u fiirso dee xaq buu ulahaa ila waa khaliifat lmuslimiin in laga hor yimaadaana sax may ahayn haddana fitanta ka imanaysa ee ka ratibmaysa ee ka dhalanaysa ayuu dee waxa weeye eh, yaa u muuqatay alxasan binu cali cali binu abi aalib markaa ciidankaasuu diyaariyey markii uu qaadan waayey mucaawiye arrintii ahayd baycada iyo ballanta limuxaarabatihi uula dagaalamo wajahaza mucaawiyatu jeyshan limulaaqaatih wajahaza wuxuu diyaariyey mucaawiyatu mucaawiyana jeyshan ciidanka limulaaqaatih si uu uga hortago cali bin abi aalib iyo ciidankiisa waxaa la sheegaa ciidanka cali bin abi aalib inuu ku dhowaa boqol iyo lixdan ilaa labaatan inta udhaxaysa qiyaastii mucaawiyana wuxuu diyaariyey ciidan fara badan oo toddobaatan kun ku dhow ayuu isna diyaarsaday si uu cali uga hortago labadii ciidanka ahaaba waxay ku kulmeen ama labadii ciidan fii sahli sifiin meesha sifiin loo yaqaanee buuralayda ah meelaheedii ah, buuraha markaa banaan bannaanadeedii sahligu waa meesha bannaane markaa buurihii meel ka midoo bannaan wa jarat baynahuma waxaa dhex martay labadooda mukaatabaatun qoraallo wa rusulun iyo ergey lam tuzil ilkhilaafa aan khilaafkii zuulin oo meesha aan ka saarin ergo kala duwanoo u kala dab qaadaysay iyo qoraallo iyaga dhex maray baa jiray oo weli mid waliba uu doonayo inaan halkaa fitan iyo dhibaata ka dhicin wa rajacat rusulu caliyin cali binu abi aalib ergadii uu soo diray cali bay ku noqdeen wa akhbaruuhu waxaanay u sheegeen biisraari mucaawiyata mucaawiya inuu ku adkaysanayo cala almuaalabati inuu doonayo in la helo oo la dalbo biqatalati cumaana raggii cumaan dilay liiqaamati alxaddi calayhim si xadka loogu oogo aw ilqitaali ama dagaal labadaa mid buu kala dooranaya bal ima inuu dagaal galo waa imaa raggaa in la helo waa imaa inuu dagaal diyaariyo marka dagaalkani waa dhacay oo waynu arki doonnaa dhacdadaas iyo xanuunka ay lahayd oo dee waxa weye ficlan arrintii laga taxadarayay si dhabay u dhacday oo ayna nin muslimiinta dagaal dhex marin labadaa ciidan ee mucaawiya cali kala hogaaminaya ciddii garta iyo xaqa lahayd ama dagaalkaa xaqnimadiisa marka la eego hadda waxaad ogaataa saxaabada raggaa iska hor yimi ee labada daraf kale hogaaminaya nin waliba ijtihaad iyo dadaal iyo khayr baad haysaabu dee islaam nin dagaal iyo fitne iyo dhiig islaam daadintiisa u socda kumuu jirin ragga saxaabada marka la eego ciddii kale iyadu dee ujeeddo guracan lahayd mooyaane laakiin nin waliba siduu saxda u arkay buu ku socday nin waliba ijtihaad iyo wanaag iyo dee dadaal uu sameeyey buu ku go-aan qaatay dagaalkaa isaga ahna iyo duulaankaasi cali binu abi aalib kaana musiiba dee xaq buu ulahay waa khaliifat lmuslimiin culimadu laakiin waxay ka hadlaan hal kaana muxiqan garanna inuu dee waxa weeye ciddii ka hor timaado laga hortago laakiin dagaalkaa laftiisa halkaana muxiqan cidda khaladka waday ee gartu ka leexatayna waa mucaawiya ciidankiisa laakiin lagu deedefayn maayo laguna nuqsaamin maayo darajadooda iyo saxaabinimadoodana waxba u dhibi mayso waayo kaanuu mujtahidiin khayrun bay u socdeenoo dee cumaan baad u nusraynaysaanunbay islahaayeen marka iyagana lagu deedefayn maayo dagaalkaa dhex maray kama dhigna in qaarna hoosta soo gashata qaarna fogeysa saxaabadii ka mid sida shiicadu sameeyaan oo dee mucaawiye lama soo marsiiyo soo moog mucaawiye iyo camar binu caas iyo lama soo marsiiyo waayo dee iyagu waa u kala exde laakiin ahlu sunnuhu waxay qabaan dagaalkaasi khalad dhacay buu ahaa garino laba nin kama wada qosliso laakiin haddana waxba yeeli mayso nusqaaminna mayso mucaawiye iyo raggii la socday saxaabada ahaa saxaabinimadoodii iyo fadligoodii iyo qiimahoodii iyo sharaftoodii waxba u dhimi mayso waayo dee iyaga laftoodu dadaal bay ku jireen in sha alla faahfaahinteeda darsiga dambe aynu ku qaadan doonaaye asilada aan raaciyo as'ila maa sababu ihaarati ahli shaami lilmuaalabati bidami cumaana muxuu yahay waxa kiciyey ee kacdoonka ku sababay reer shaam inay raadiyaan waxa weeye cumaan iyo raggii dilay in la helo maada facala mucaawiyatu cinda dalika mucaawiye muxuu sameeyey arrintaas iyo kacdoonkaasi markuu bilaabmay maada facala caliyun cali binu abi aalib muxuu sameeyey xiinamaa balagahu markii uu soo gaadhay imtinaacu mucaawiya inuu mucaawiya diidan yahay can baycatihi baycada inuu la galo bimaada intahat maxay ku dhammaatay mufaawadatu lfariiqayni labadii daraf iyo labada dhinac wadahadalkoodii muxuu kusoo dhammaaday wailahuna naktafi wsala allahuma wslm wbaaraka cala nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi waslama tasliima كثيرة